بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الخامس الكامل baxarka shanaad waa baxrulkaamil shalay waxaan soo qaadanay daa'irada labaad baxarkii ugu horreeyey oo ah baxrulwaafir haddaba baxrulwaafir oo aan soo sheegnay in tafaaciishiisu ay tahay mufaacalatun mufaacalatun mufaacal mufaacalatun mufaacalatun mufaacal ilan caruudadana qadfi baa gelaa darbigana qadfi baa gelaahe baxarkaas khasaa'idda ku socota waxaa ka mid ah qasiidata camri ibnu kulhuum oo ka mid a ah mucallaqaadka oo ka bilaabanaysay alaa hubbii bisaxniki fasbaxiina walaa tubqii khumuura alandariina madlacu hadihi alqasiida alaa hubbii bisaxniki fasbaxiina walaa tubqii khumuura alandariina waxay ku socotaa baxrulwaafir waxaa kaloo ka mid a qasiidadii abu nucaama qaطari ibn اlfujaa shaaciru اlkhawaarij oo bilowgeed uu ahaa aquulu lahaa waqad taarat shucaacan min alabطaali wayxaki lan turaaci baxrulwaafir ay ku socotaa waxaa kale oo ka mid ah wa lubsu cabaa'atin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi baxrulwaafir waxaan idin siinaa markaa abyaad oo baxrulwaafirka ka mid ah in la taqtiiciyo ayaana la rabaa beytka koowaad ninka shaacirka wuxuu yidhi hiya alayaamu waalcibaru hiya alayaamu waalcibaru waa nuska hore wa amru llaahi yuntadaru wa amru llaahi yuntadaru waa niska dambe waxaa ku xiga saddex beyt oo isla socotaa wuxuu yidhi tahadadanii abuu khalafin tahadadanii abuu khalafin tahadadanii abuu khalafin waa niska hore wa can awtaarihi naamaa wa can beydka ku xiga bisayfin liabi sufra bisayfin liabi sufra waa niska hore bisayfin liabi sufra ra waxba kama dambeeyaan sufra saad iyo fa iyo ra niska dambe ta laa yaqطacu ibhaama ta laa yaqطacu ibhaama ta laa yaqطacu ibhaama ta laa yaqطacu ibhaama abuu sufrata ayaa saadkii iyo fa'dii iyo rad ra'diina waxay ku jiraan niska hore ta'diina waxay ku jirtaa niska dambe ninkan abu sufrataa la yidhaahdaa laakiin ta'diyaa niska dambe raacday waxaa ku xiga kaana alwarsa yacluuhu kaana alwarsa yacluuhu waa niska hore kaana alwarsa yacluuhu niska dambe idaa maa sadruhu qaama idaa maa sadruhu qaama idaa maa sadruhu qaama saddexdaa beyd waa isla socdaan waxaa kale oo ka mid ah aqili lowma caadilu walcitaaban aqili lowma caadilu walcitaaban waa niska hore aqililawma caadilu walcitaaban qof dumaruu la hadlaa aqilii allawma caadilu yaa caadilu bay ka dhigantay waa gabar magaceed wuxuu yidhi aqili lawma alcaadilu walcitaaban waa niska hore wa quulii in asabtu laqad asaaban wa quulii in asabtu laqad asaaban waxaa kaleoo ka mid ah idaa khaamarta fii sharafin maruumi idaa qaamarta fii sharafin maruumi waa niska hore idaa qaamarta fii sharafin maruumi falaa taqnac bimaa duuna nujuumi falaa taqnac bimaa duuna الnujuumi haddaba maxaa zixaafaada oo geli kara zixaafaadka geli kara baxrulwaafir waa saddex inuu galo alcasbu oo ah iskaanu اlkhaamis almutaxarik mufaacala laamtaas oo xarafka shanaad ee juska ah oo mutaxarikada ah in la reebo oo laga dhigo mufaacaltun markeedii horena mufaacalatun bay ahayd in la reebo oo mufaacaltun la yidhaahdo waana casbi waana badan yahay waa zixaaf aada u badan baxru waafirkana ku badan waa midka ugu badan oo aada arki doontaan waxaa kale oo gala alcaqlu oo ah laamta xarafka shanaad ee juska ah ee mutaxarikada ah in la xadfo iyadoo mutaxarika ah mufaacalatun soo ma ahayn laamtaas mutaxarikada iska jar mufaacatun ay ku noqoto way yar tahay waxaa ka sii yar oo naadir ah annaqsu oo ah ijtimaacu lkafi wاlcasbi casbina inuu galo kafina inuu galo casbiga waa soo sheegnay waa iskaanu alkhaamis almutaxarik laamta in la reebo kafiguna waa xarafka toddobaad ee juska u dambeeya oo nuunka ah in la jaro mufaacalatun sooma ahayn nuunta in la jaro mufaacalatu baa kuu soo haraya markii kafi ah ku samaydo isagoo sidaas ku ah laamta haddana casbi geliyo reeb mufaacaltu hada huwa naqsu abyaadda aan idin siiyeyna naqsigaas dhowr meelood oo ka mida waa ku arki doontiin markaa lasoo taqdiiciyo hana laga soo shaqeeyo alkhaamisu midka shanaad alkaamilu waa baxrulkaamil baxarka shanaad waa baxrulkaamil waana baxarka labaad ee daa'irada labaad daa'irada labaad laba baxaraa ku jirta baxrulwaafir iyo baxrulkaamil wa ajzaa'uhu tafaaciishiisana mutafaacilun sita maraat waa mutafaacilun oo lix mar laga dhigay waa musadas alajzaa asaga iyo baxrulwaafirku waxay ka mid yihiin buxuurta tafaaciishoodu ay mufradka tahay ilaan mid kastoo ka mida wuxuu ka dhisan yahay hal jus baxrulwaafirkana wuxuu ka dhisnaa mufaacalatun oo soo laalaabanaysay baxrulkaamilkana baxrulkaamilkana wuxuu ka dhisan yahay mutafaacilun oo soo laalaabanay haddaba niska horena saddex jus baa ku jirta niska dambena saddex jus aa ku jirta mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo niska hore ah mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo niska dambe ah culummada qeyb ka mida ah waxay yidhaahdeen ashicru ljaahili buxuurta uu ka dhisan yahay waxaa ugu badan baxru tawiilka iyo baxrulkaamil iyo baxrulbasiit saddexdaas baxar ay u badan yihiin inta badan buxuurtooda kuwaasay ku dhisan tahay laba ka mida ah oo tawiilka iyo basiidka ahna daa'irada horey ku jiraan kaamilkuna daa'irada labaaduu ku jiraa wa acaariduhu acaariiddiisana halaaatun waa saddex saddex caruuduu leeyahay wa adrubuhu adrubtiisana tiscatun waa sagaal sagaal darbi buu leeyahay buxuurta baxar adrubtiisu ay sagaal dhan tahay oo baxrulkaamil aan ahayn ma jiro inta kale way ka yar yihiin wax adrubtiisu ay sagaal gaarsiisan tahay oo baxrulkaamil aan ahayn ma jiro sagaal darbi buu leeyahay aluulaa caruudada hore taammatun waa taam aluulaa caruudada hore taammatun waa taam wa adrubuhaa adrubteedana halaaatun waa saddex caruudada hore waa taam saddex darbi bayna leedahay alawalu darbiga hore miluhaa milu alcaruud waa caruudadoo kale macnaheedu wuxuu yahay waa darbi taam ah suuradiisuna waxay noqonayaa sida tan mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo niska hore ah mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo niska dambe ah haddaba caruudada wuxuu yidhahda waa caruudun taama taam maxaa laga wadaa marka hore waxaad ogaataa tamaamku inuu ka mid yahay min awsaafi alabyaad altamaamu min awsaafi alabyaad walaysa min awsaafi alajzaa juz lama yidhaahdo waa juz-un taam ilaa majaaz in loo yidhaahdo maahane ee tamaamku wuxuu ka mid yahay tilmaamaha abyaaddu ay leeyihiin beytun taamun baa la yidhaahdaa tamaamka waa cibaaraة can shay-ayni beytka ajzaadii daa'iradiisa inuu dhammaystirto iyo acaariidda iyo adrubta cillana inaysan gelin zixaafun jaarin majra lcilan inaysan gelin tamaamku waa sidaas beytkana waa taam haddii lagu yidhaahdo macnihiisu wuxuu yahay ajzaadii daa'irada ayuu oofsaday ajzaadiisii ayuu kamishay ayuu kamishay waxaan ula jeednaa jaz'ina ma gelin shadrina ma gelin nahagna ma gelin macnaheedu majzuwunna ma aha mashtuurna ma aha manhuugna ma aha sidoo kalena caruudkiisa iyo darbigiisa cillana ma gelin zixaafun jaarin majral cilana ma gelin labadaa shay haddii laga helo beytkaas waxaa la dhihi karaa waa beyt taam ah macnaha waa fahamteen soo maaha haddii uu jasi galo lama dhihi karo beytkaas waa taam tusaale ahaan baxrulmadiidka kale taam ma noqdo sababtu maxay tahay ajzaadiisa asal ahaan uu ka koobnaa oo daa'irada uu ku dhisnaa sow sideed ma ahayn laakiin sideeddaa ma la isticmaalaa lama isticmaalo meeqa laga isticmaalaa lix keliya laga isticmaalaa jaz-i baa galay jaz-igaas wuxuu u diidaa marka inuu taam noqdo laakiin sideeddiisa jus haddii loo isticmaali lahaa markaa taam waa noqon lahaa marka taam ma noqon karaa hadda baxrulwaafirkii shalay aan soo maraynay asna taam lama dhihi karo sabab ajsaada daa'iradiisa caruudada hore iyo darbigu way oofsadeen oo jaz-ina haddee ma gelin shadrina ma gelin nahagna ma gelin laakiin caruudada iyo darbiga wax tamaam u diidaa galay oo maxay ah cillaa gashay qadfi baa galay qadfiguna waa cila min alcilal caruudada labaad ayadana oo darbigeeduna saxiixa u yahay ayaduna saxiixa ah taam lama dhihi karo sababtu waxay tahay inkastoo caruudada cillo aysan gelin iyo zixaafun jaarin majra alcilla darbigana sidoo kale uu yahay laakiin tamaamnimada waxaa u diidaa hadda jasi baa galay beytka waa taam haddii aa maqasho ajzaadiisii asalka ahayd waa inuu dhammaystirto caruudka iyo darbigana waa inuusan zixaafun jaarin majra cilana uusan gelin cilana waa inaysan gelin sida midkan oo kale hadda baxrulkaamilka lixuu ka koobnaa soo ma aha lixdiisiina waa dhammaystirtay caruudaduna waa saxiix darbiguna waa saxiix mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun halkan su-aala ah taalla baxru tawiilku taam ma noqon karaa ma noqon karo maxaa u diidaya inuu taam noqdo jazi ma gelin shadri ma gelin nahag ma gelin maxaa u diidaaya caruudadiisa marka waxaa galay zixaafun jaarin majra alcila wa alqabdu saas daraaddeed baxru tawiilku hee eh, taam noqon karo wa adrubteedana alaaatun waa saddex alwal darbiga hore miluhaa waa iyadoo kale wabeytu wuxuu yahay waidaa saxawtu famaa uqasiru can nadan wakamaa calimti shamaa'ilii wa takarumi waxaa iska leh cantara beytkan wuxuu ku jiray qasiidadii cantara oo mucallaqaadka ka midka ahayd wuxuu leeyahay waidaa saxawtu famaa uqasiru can nadan wakamaa calimti shamaa'ilii wa takarumi waxaa ka horreeyey beyt kale uu leeyahay faidaa sharibtu fainanii mustahlikun maalii wa cirdii waafirun lam yuklami faidaa sharibtu ay alkhamra khamra haddaan cabo fa innii aniga mustahlikun waan baabi'iyaa maalii xoolahayga xoolahayga waa bixiyaahu leeyahay deeqsinimo markii hore uusan lahayna u imaanee ilan waa nin caqligiisii maqan yahaye xoolihiisoo dhan wuu kala bixinaa laakiin wuxuu yidhi waa cirdii aniga sharafkayga markaas aan khamrada cabo oo xoolahayga aan beerdarayna waa cirdii aniga sharafkayga waafirun waa kaamil lam yuklami meelna lagama dhaawicin sharafkayga wax dhaawacaho markaa soo gaaraa malahan uu leeyahay waxa dhaawacu uu soo gaaraa laakiin waa xoolihiisii wa idaa saxawtu laakiin haddaan miirsado oo caqligaygu uu ii soo allaabto khamradii haddii jirkiisa ay ka baxdo wa idaa saxawtu haddaan miirsado famaa uqasiru ka gaabin maayo can nadan deeqsinnimo markii aan khamrada cabay oo aan xoolahayga beerdaraynayey wuxuu leeyahay waxaan ka liidan haddii aan miirsado sidii si lamid aan xoolahayga u beerdarayaa u leeyahy yacni aan u bixiyaa wa shamaailii aniga dabeecadahayga iyo wa takarumii deeqsinimadeedu kamaa calimti gabar yahay waa sida aad ogaatay waa sida aada maqashay uu leeyahay deeqsinimadayda iyo dabeecadahayga wanaagsanna waa sidii laguu sheegay wa shamaa'ili aniga dabeecadahayga iyo wa takarumii kamaa calimti waa sidii aad maqashay uu leeyahay haddii la taqdiiciyo waa sidaan waidaa saxaw mutafaacilun tufamaau qas mutafaacilun sirucan nadan mutafaacilun wakamaa calim mutafaacilun tishamaa'ili mutafaacilun watakarumi mutafaacilun waa caruudun taama wadarbun miluhaa taamun athaani darbiga labaad maqtuucun qadci baa galay caruudada koobaad waxay leedahay saddex darbi sooma ahayn darbiga hore waa miluhaa darbiga labaadna waa maqtuuc qadciguna wuxuu ka mid yahay cillooyinka waxaana loola jeedaa mutafaacilun ayaa waxaa la jaraa nuunta u dambeyda laamtana waa la reebaa marka muxuu noqonaa mutafaacil suuradiisuna waa sidaan mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacil ilaan darbiga qaci baa galay wa beytuhu beytkiisuna waa sida tan waidaa dacawnaka cammahunna fainahu nasabun yasiiduka cindahunna khabaala wuxuu yidhi waidaa dacawnaka gabdhuhu hadday kuugu yeedhaan gabdhaha yaryar hadday kuugu wacaan cammahunna adeerkood camahuna muxuu la jeedaa idaa naadaynaka yaa cammi yaa cammi markaad waddada socoto adeerow adeerow hadday ku dhahaan fa innahu yeeritaankaas adeerka ay kugu yeeraayaan nasabun waa nasab yasiiduka adiga kuu kordhiya cindahunna gabdhaha agtooda kugu kordhiya khabaalan fasaad oo muxuu la jeedaa markii waddada aa socoto gabdhaha yaryarka ah adeer haddii ay ku dhahaan uu leeyahay nasab iyo qaraabanimo iyo wanaag ulama jeedaan uu leeyahay ee waxay ka wadaan ixtiqaar iyo liidid iyo duqnimo iyo gabow buu ka dhigan yahay ee nasab fiican maahan uu leeyahay mar haddii adeer ay ku dhahaan adeernimadu adeernimo fiican maahan uu leeyahay waxay ka dhigantaha inaad gabowday oo duq aad noqotay ixtiqaaray marka ula jeedaa mar haddii adeer ay ku dhahaan uu leeyahay wa idaa dacawnaka gabdhuhu camahuna adeerkood hadday kugu yeeraan fa innahu yeeritaankaas adeer ay kugu yeeraan nasabun waa nasab yasiiduka adiga kuu kordhiya cindahunna agtooda khabaalan fasaad kuu kordhiya haddii la taqdiiciyo waa sidaan wa idaa dacaw mutafaacilun nakacammahun mutafaacilun nafainnahu mutafaacilun nasabun yazii mutafaacilun duka cindahun mutafaacilun nakhabaala darbigii waa kaas nakhabaala oo ah mutafaacil qadci baa kale caruudaduna waa saxiixo athaalith darbiga saddexaad axaddu xadad baa galay mudmaru idmaarna waa galay caruudada koowaad saddexda darbi oo ay leedahay darbiga saddexaad xadadna waa galay idmaarna waa galay xadadku wuxuu ka mid yahay cilooyinka laakiin idmaarku wuxuu ka mid yahay zixaafka hadda laakiin waa zixaafun kalcilati waa laazim idmaarku wuxuu yahay mutafaacilun ta'deeda mutaxarikada in la reebo oo laga dhigo mutfaacilun xadadkuna wuxuu yahay mutafaacilun waxaa u dambeeya waxaa u dambeeya watid majmuuca watidkaas majmuuc ahoo la jaro mutafaacilun cilun soo watid majmuuca ma aha cilun taajar idmaarkiina geli maxaa kuu soo haraa mutfaa inta kaliya kuu soo hare suuradeeduna waa sida tan mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutfaa wa beytuu beytkiisuna liman iddiyaaru biraamatayni facaaqilin darasat wagayara aayaha alqadru liman iddiyaaru guryihii ay u sugnaadeen biraamatayni meesha raama la yidhaahdo asagaa iska tafniyey laakiin raamaa la yidhaahdaa waa meel magaceed biraamatayni diyaartaasi meesha raama la xaal ay ku sugnaadeen fa caaqilin meesha caaqil la yihahdo xaalay ku sugnaadeen raama marka waa meel magaceed caaqilna waa jabal magaciis guryaha meeshaas ku yaalla yaa le darasad diyaartaasi way tirtirantay darasad ay cafad way tirtirantay waqayara aayaha calaamadaheediina waxaa dooriyey alqadru roobka calaamadihii lagu oqoon jirayna waxaa dooriyey yuu leeyahy roobka liman iddiyaaru biraamatayni facaaqilin darasat waghayara aayaha alqadru guryaha meeshaas ku yaalayaa iska leh oo raadkoodii uu baaba'ay calaamadahoodiina roobku uu bedelay alqadr waa roobka aayahaa waa jamcu aayatin aayatun baa waxaa lagu jamciyaa aayun marka jamcu tagsiirka la joogo laakiin jamcu tasxiixa waa aayaatun calaamadahana laga wadaa haddii la taqdiiciyo waa sidaan liman iddiyaa mutafaacilun rubiramatay mutafaacilun nifacaaqilin mutafaacilun nifacaaqilin mutafaacilun intaas waa caruudadii nuuntaas laga bilaabo nifacaaqilin waa caruudadii waan caruudda saxiixa darasat waqay mutafaacilun yara'aayahal mutafaacilun qadruu mutfaa qadruu waa darbigii waan ujeeddaaho waa mutfaa idmaarna waa galay xadadna waa galay oo ah xadfu alwatid almajmuuc fi aakhiri اljuزءi wallahu aclam halkaas ka jooga maanta